geedgeed ka baxay godingodin ku taal gadowyaysku maran geelgeel la jira guuxguux u baxay gulufguluf ku tegay gigya gig isbedelay bismillahi raxmaan raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacala wabarakaatu kulo wacno wanaagsan waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka xog waraysi haadahan oo kale ee aad ka dhegaystaan idaacadda kulmiye u doona soomaali sudaneys hosbitaal daryeel daweyn iyo dhakhaatiirtii khibradda lahayd ee dibadda loo aadi jiray bartilmaameedka soomaali sudaneys waa badqabka bulshadeenna mar kale habeen wanaagsan dhegeystayaal caawa talaado arbaca ayaa soo gelaysa waa saddexda bisha januwari sanadku waa qodobada ugu waaweyn ee barnaamijkeena xogwaraysi caawa aad ku maqli doontaan waxaa ka mid ah madaxweynaha maamulka somalilan muuse bihi cabdi waxa uu sheegay inaysan ciidamada ka bixin doonin magaalada laascaanood ee xarunta gobolka sool inta ay socdaan dibadbaxyada ka socda magaaladaas waxaa sidoo kale caawa idiin soo gudbi doonaa guddiga doorashada maamulka puntland waxay ka soo horjeesteen amar ka soo baxay guddoomiyaha gobolka bari oo ku aadanaa in magaalada boosaaso lagu qaban karin shir uusan fasixin maamulka gobolka garowana waxaa looga dhawaaqay maanta madal siyaasadeed oo ay ku midaysan yihiin siyaasiyiin xilal kala duwan ka soo qabtay dalka doorashada qofkii codkaha ee ka socota puntland waxay ku tilmaameen mid dhanan gaara uu ka leeyahay madaxweyne deni sidoo kale waxaan eegi doonaa ra'iisul wasaaraha soomaaliya oo magacaabay guddi ka shaqayn doonaa buuxinta kuraasta ka bannaan baarlamaanka soomaaliya qodobadaas ayaannu ku eegi doonaa iyo wixii soo kordha xubintiina kalamaan ayaad maqli doontaan waa mar kaliya xog waraysiryadii kulmiye meel dhexo oo la istaagaahi maanta soomaaliya kuma taallo ama shabaabaa tahay ama kan shabaab la diriraayaa tahay shabaab qora qaado kula dirir gurigaaga ha ka ijaaran gaarigaaga ha ka ijaaran meesha uu jooga ha tegin dadka u sheeg carabkaaga kula dagaal wadaalika adcafuliimaantii ay daba socotaa taas ada waa hal laba ma ah waa shabaab qaraxa shabaab baasow ka soo bixiyey lacagaa lagu bixiya dhammaan wiilasha shabaab jooga wiilal taajiriin oo milyaneero oo xisaabaad ay ugu jiraan ma aha xalidheeraha meelaha baqbaqlaayo shayddaanka iyo hebel deeriyaha mujrimka kale oo kasii weyn bangiyo baase uguma jirto baasadeenna waaye marka kan qarxa isku xirxiraya dembiile ah baasadii lagu soo gaday qarxaas laisku xirxiray kii bixiye dembiile ma aha waayo qofka loo sheegaayo oo caqligiisa uu aqbali karo dembiilaa tahay adaa ka weyn laanna adiga lacag haddaadan dhiibi lahayn ninkaan qarxu isku xira ma heli lahayn kan lacagta dhiibaayow waa adiga dembiilaha koobaad waa adiga naftaada kuma badbaadi kartid kun qofood naftood in la laayo madaxweynaha jamhuuriyaddaan ahay la iguma imaan karo la igalama hadli karo qof shabaab horta sidiisaba loo haysto may wallahi ninkaa waa loo yeera waa ku khasbanaay maxkamadiisau tegay ahlan wasahlan shabaab waayo meesha war ka bax anaan la iigu imaan karin saraakiisha amnigaan loogu tegi karin nabadoon ma aha xildhibaan ma aha wasiir ma aha waxba ma aha shabaab xer ninka daba socdo cudurdaar ma lahan maqal gacangacan sudkiyo gafgaf lagu sixiyo godobgodob dhashiyo talawada guracan gacalkala lumiyo geedgeed ka baxay godingodin ku taal gadowyay isku maran geedgeed ka baxay godingodin ku taal gadowya isku maran geelgeel la jira guuxguux u baxay gulufguluf ku tegay gigya gigisbedelay waata dhegeystayaal barnaamijkeena xog waraysi ayaan si toos u gudagalaynaa waxaan ku bilaabi doonaa madaxweynaha maamulka somalilan muuse bihi cabdi oo maanta hadal ka jeediyey magaalada hargeysa ee somalilan ayaa waxa uu sheegay in maamulka uu hogaamiyo ay ku filan tahay xalinta shaqaaqadii ka dhacday magaalada laascaanood oo ah xarunta gobolka sool madaxweyne muuse bihi cabdi ayaa ku eedeeyey madaxweynaha puntland saciid cabdulaahi deni inuu iclaamiyo dagaal wuxuu sidoo kale intaas uu ku daray in dowladda ah ee soomaaliya ay ku lug leedahay horinta xiisadda ka taagan laascaanood sidoo kale wuxuu soo hadal qaaday tirada kiisaska dilalka ah ee ka dhacay magaalada laascaanood in somalilan ay ku filan tahay hawlaheeda oo ay xallin karta arrintaa maanta waxaa noo yaallaa waxa weeye aynu ku hawlgalaynaa in nabad magaalada laascaanood dad ku degaan laga wada shaqeeyo annagoo arrintaana qaybteeda ugu weyn kala shaqaynayna waxgaradka iyo haldoorka iyo dadka degen laascaanood madax dhaqameedkooda siyaasigooda caalimkooda sheekha ah dhallinyaradooda haweenkooda taasi waa ta koowaad marka nabadda la xalilo ee degenaanshaha ay isku filato ay magaalada furanto ee dadku hawl ciidamaduna way ka baxayaan ciidamadu uma joogaan inay dadka caburiyaan iyo inay dadkooda dhibaan midna waa kuwii daafacayay mudaaharaadka dadka mudaaharaadkaa ah ee ka xumaaday geeridii allahu naxariistee ninkii dhintay ee argixisuu dishay waxaa u soo raacay afar col oo kale oo somalilan dagaalamaya oo kow ay ka tahay argagixisu inta la hayo ee maxkamadu hayaan ilaa laba kun iyo sagaalkii ilaa maanta laascaanood dadka lagu dilay waa afartan qof afartankaa qof waxaa la hayaa oo kiiskooda la hayaa laba iyo soddon sideedna waa fakad bay ku maqan yihin laba iyo soddonkaa waxaa xukuman oo la xukumay saddex iyo labaatan oo jeerasha ku jira toddoba waxaa socda kiiskoodii sideedna fakad bay ku maqan yihin labana maxkamad way sii daayeen markaanu si kale u eegno afar iyo labaatan ayaa ah mas uuliyiin qaran dadkaa la dilay oo u badan maxkamadaha xeer ilaaliyaha iyo qaybaha amniga ee ciidanka waxa laga laatankaa dheer laba guddoomiye xisbi guddoomiyihii gobolka sool ee xisbiga kulmiye iyo guddoomiyihii xisbiga wadani ee gobolka sool oo kii u dambeeyee afar iyo labaatankaasi waa mas-uuliyiin qaran lix iyo tobanna waa shacab lagu dilaayey waxay taageersan yihiin dowladda somalilan hase yeeshee dadkii dembiyaa geystay oo qaarna xabsiga ay jiraan intii kalena la hayo waxay yihiin oo la aqoonsanayo oo la raadinayo waxay shacbiga ku abaabuleen ooy ka dhaadhiciyeen in ay somalilan laysay dadkaa taasina waa cadowgii ku dilay oo haddana dowladdaadi kugu diraaya iyo dadkaagi markaas ilaa laba kun iyo sagaalkii ilaa maanta dembiyaasha dhacay waa intaa saasaani dowladda uga howlgashay sidaa darteed waxaanu dhaha shacbiga oanu fariintaa u diraynaa nabadii magaaladana soo celiya ciidamaduna idinka iyo nabaddiinu bay ilaalinayaana way ka baxayaan wixii dheeraada maxaa ciidamada loo keenay cabsi baa la dareemay magaalada in dagaal laga dhex rido waxaa hadlay siyaasiyiin baarlamaanka kenya ka mid a ah, oo faarax macallin kow ka yahay oo yidhi hala dagaalamo faarax macallin wuxuu ahaa ninka isagoo xildhibaan ah oo guddoomiye ku-xigeenka shirguddoonka baarlamaanka kenya ah halkan yimid ee laascaanood tegey ee ku dhiirinay laascaanood inay ka mid ahaateen somalilan wuxuu ahaa ninka tegey laascaanood ee toban ardaya ka soo kaxeeyey iyo carruurtiisii qaar ee jaamacadda camuud geeyey ay wax ku barteen wuxuu ahaa ninka mar walba la taagay qadiyadda somalilan si wax loo xalinaayo ugu doodayey inay ku fadhido mid sharciya ah. dadka siyaasadda midabeeya ee maalinba mid roga warkooda waxba ka soo qaadi maayo laakiin maanta lagama filay inuu yidhaahdo somalilan waxaan colaysinayaa somalilan iyo beelo uu magacooda sheegayey oo ah dadku si qabali ha u dagaalo wuxuu yidhi faarax macalin ma soconaysa wixii ingiriiska dhigay iyo isticmaalka uu tegey faaraxow aduu kiiniyaan baa tay qurumaha badan ee kala afka ee kala diinta ah ee kenya ayaad wax la qaybsatay ood la baasaboor tahay ood la aqoon tahay garan maayo ra'yigaasi wuxuu kaa goddaan faarax intaasaan leh waxaa hadlay oo dagaal iclaamiyey madaxweynaha puntland iyo ku-xigeenkiisa maanta kollaba lagama filay inay puntland dagaal ku iclaamso somaliland waan soo weerarayna dhibaatooyin badan baa labadeenaba ayna haysta maanta annagu waxaan u taaganay nabad iyo jaal wanaag waxaananu leenahay dagaal lagama faa'iide ka joog haddii se aad ka fursan weydo ood weerarkaa soo qaadana wixii adkaasha aad leedahay somalilan qaranimadeena daafacdo waa u diyaar laba dani wuxuu yidhi xasuuqa ka dhacaya laascaanood eegan mayno waa ka dagaalamayno laascaanood mudaharad bay ciidan boliisa iyo isku dhaceen dadku waa mashkalad somalilan u taallo oo ay xalinayso kana garaabayso dowlad iyo shicib maxay u dhacday arrintaas dadka maxaa ku dhintay waanu ka simanna laakiin waxaan ku leeyahay intii boosaaso ku dhimatay ee adiga iyo in diyaano ay ka dhimatay dhexdiina ee ka dhacday dee shan gore ka badan tinta intii ku dhimatay boosaaso maalintii gabadha xildhibaanada ee murto joogta ay ka soo degaysayna ma gaadhin waanu idiin ducaynaynay oo mashkaladiina maanaan soo fargelin maanta talada adiyo ku-xigeenkaa gaadheen weeraranu qaadno somalilan aad bay arrintaa u dhegaysanaysaa oo ay maqlaysa waxaanse kaga cilaahe mar hadday soomalilan ciidankeeda shacabkada diyaru dalkooda inay daafacaan haddii aad ka joogi weydo nabaddaa diiddo waxay aad ka soo socon kuleen arrinta daney iyo wararka uu cilaamiyey inay xamar dowladda joogtaad la midaysan iyadu soo furtay waxaa u daliila maanta golisa shacabku intuu fadhiistay ayuu guddi u soo saaray arrinta somalilan taasi waxay markhaati ka tahay in dowladda xamarka dhisaani maanta ay ka bareedhay in somalilan ay weerar ku qaado wax kuu kordhayo waxaad istaawirisaba diyaar baanuna shantiina madaxweyneha ku jira xamar haddaad tiaan somalilan weerar maanta waa ka qaadi karnaa waa isfuranahay diyaarna waanuunahay shacbiga somalilandna taasaynu u sheegayna in maanta shacbiga xabar intuu gola fadhiisto hahdo somalilan guddigii tallaabo ka qaada xal lehed baan u dirayna waxaad ka heshiin baan leh dowladaha etoobiya iyo kenya ee qaybaha bulshadooda ka mid ah af soomaaliya ku hadla ay ku soo faragelinayaan dagaalka u ogayaan somalilan oo kow ka yahay baarlamentarianka faarax macli waxaan oa deris wanaagsan baanu haynaa nabad iskaashiba labaa dowlad kuwad joogna nabadiin baanu haynaa bal arrintan cusub ee shacabka af soomaaliya ku hadla qayb ka mid ah ayna ay ka soo baxdayna dee waxaan ka doonayna inaan ka war doontaan sidaa u dhacday waa dowladda kenya iyo etoobiya iyagana waxaanu ka warsugaynaa oo dareen nagu jira in aanu danay ereygaa keligii ku ahayn iyo somalilan ee uu garab ka haysta dowladda xamar dareenkaana waa qabna iyagana waxaanu leenahay war jiraaba cakaano iman warkiinaan sugayna waxaan ku soo gabagabaynayaa daanu somalilaadna oo soddon sano dowlad ahayd maanta intii isu soo colaba soomaalida qarankayga difac bay gu furan yihin ninkii naga maarmi waayow waynu suranna kaasina wuxuu ahaa madaxweynaha maamulka somalilan muuse bihi cabdi oo maanta shii jir ayd ku qabtay magaalada hargeysa ee xarunta maamulka somalilan wuxuu ka hadlayay xaaladda magaalada laascaanood ee gobolka sool wararkii ugu dambeeyey ee magaaladaasi ka imaanaya caawan waxay sheegeen in xaaladdu ay tahay mid degan ilaa iyo haddana xal lagama gaarin khilaafka sababay in shaqaaqooyin ay ka dhacaan magaaladaas gacalkala lumiyo geedgeed ka baxay godingodin ku taalo yadow yo isku maran weli barnaamijka xog waraysi radio kulmiya ayaad dhegeysaa la socotaan bal markan haddii aan egno waraaqad ka soo baxday xafiiska guddoomiyaha gobolka bari ayaa waxaa lagu mamnuucay in shirar aysan fasixin maamulka gobolka lagu qabto magaalada boosaaso ee xarunta gobolka bari waxaana waraaqadan lagu yidhi maadaama lagu jiro xilli xasaasi ah loona baahan yahay in si wada jir ah laga wada shaqeeyo amniga nabadgelyada guud midnimada iyo xasilonida guud waxaa muddo kooban la joojiyey in hoteelada magaalada boosaaso lagu qabto shirar iyo xaflado aan fasax qoraal ah looga haysan guddiga nabadgelyada gobolka bari sidoo kale waraaqada waxaa lagu yidhi taliska qeybta guud ee booliska gobolka bari waxaa la farayaa in si dhow ay ula socdaan in eh, wareegtadan kasoo baxday xafiiska guddoomiyaha gobolka bari ay u dhaqan gashay sidii lagu tala galay markii warkaasi uu kasoo baxay gudoomiyaha gobolka bari sidoo kale gudoomiyaha guddiga doorashooyinka puntland cabdirasaaq axmed siciid ayaa wuxuu ka horreymiyey amarka kasoo baxay maamulka gobolka bari kaasi oo lagu mamnuucay shirarka siyaasadeed ee lagu qabto magaalada boosaaso wuxuuna yidhi maamulka gobolka bari ma waafaqsan sharciga iyo qawaaniinta amarka ay soo saareen muwaadiniintu waxa uu yiri waxay xaq u leeyihiin in dareenkooda ku cabiraan si nabad ah dhinac kale bal haddii aan egno maanta siyaasiyiin xilal kala duwan kasoo qabtay dowladda soomaaliya iyo puntland baa waxay garowe kaga dhawaaqeen madasha siyaasadda puntland iyaga oo sheegay inay diyaar u yihiin doorashada madaxweynaha puntland ee dhici doonto bilowga sanadka soo socda ee xubnahan siyaasiyiinta ah waxay sheegeen in doorashooyinka qof iyo codka ee puntland dadka lagu maran habaabinayo madaxweyne deni ayay ku eedeeyeen in qaabka ay wax u socdaan uu ka leeyahay dana gaar ah iyada oo muddo hal sana ah ay ka harsan tahay doorashada puntland ayaa waxaa sii kordhaya cabashada ay qabaan musharaxiinta u taagan xilka madaxweynaha iyo qaar ka mid ah. ururada siyaasadda oo ku aadan hanaanka ay ku socoto doorashada qof iyo codka ah haddaba khilaafka ka taagan doorashada qofkii codkaha ee puntland oo ay sii kordhaysaa siyaasiyiintii ururada qaar ee siyaasadda maamulkaasi tuhun ayay qabaan ma noqon karaan aba ma noqon doontaa in xal loo helo arrintan taagan cabdi bare jibriil oo ah xildhibaan hore ayaan arrimahan wax ka weydiiyey runtii arrintaas puntland ka socota sideedaba haddee doorasha markay soo dhowdahay oo doorasha socoto la waayo maayo isbahaysi yaroo is urursado iyagu isleh armaad kursiga armaad weydaan armaad siidan ka noqdaan armaad madaxweynahaas wax kala wataa marka doorasho doorashoo dhan waa saas weeye afrika oo dhan doorashada taal waa noocaas oo kaleeto iyo la waayo maayo koox ishanfuuriso balaayo iska dhigto soo farabaxsan la waayi maayo marka kuwa hadda puntland ka hadlayay waa kuwa horey wasiiro u ahaan jiray kuwa federaalka wasiiro ka ahaa xildhibaana ka ahaa oo iyagu hadee muxuu ahaa madaxweynaha hadda joogaa kursiga ama noo diiday ama wasiir baan ka waayay kuwa way waxa xoofteynayaa horta mid midda umaysa waa midaas midda labaadna waxaa la yaab hadee noqotay puntland waxay jirsatay sanadkii saddex iyo labaatanaad baa muxuu ahaa hadda u dhammaaday baa hadda u sanadkii afariyo labaatanaad baa hadda u bilowday meeshii la rabay dee inay iyagu dadka hormood u noqdaan waa nasiib daro in kooxdo meel kasoo boodo ay ku dhigantoo leeyihiin doorasho qof iyo codna ma rabne waxaanu rabnaa lixdan iyo lixdii masiibada ahaa oo dalkan qaribay oo meelay u socdaan aan laaqoon baa nimanka hadda mucaaradka ku dhegan yihiin madaxweynaha iyo tiimkiisa iyo xisbiyada badankoodana waxay isku raaceen doraad waawada isku raaceen in wadanka doorasho qof iyo cadal laga hirgeliyo intiiba la gaari karo degmooyinka dhiman inmaaragtay golihii deegaanka la sameeyo dee haddii la gaaro oo ay halkaan hadda dhiman oo maanta bilowda hadda bilowda bisha saddex tahay haddii laga gaaro in dalka gebi ahaanba doorasho qof iyo cadu ka dhacaysana haddee waaba sida la raba alxamdulilahi rabbilcaalamiin haddii laga gaari waayena bal intii degmooyinka la dhamaystiro golihii deegaanka la dhamaystiro iyadoo ama degma ama dhammaada doorashadii kale hal oo sidii caadiga loo tartamo madaxweyne kaloo yimaadaan markaa ha dhammaystiro dadka intaa diidan haddii waxaan ku tilmaami kara laba arka madal baan samaysanay iyo kanaan samaysanay iyo waxay meel ku gaarayaan laba arko marka arrimahaasoo dhan waa jiraan arrintaan maaragtay gudoomiyaha gobolku yidhi wax khalkhal amniga gelinaya weeye aan caburin iyo intaan ugudbin arrintaas ururada siyaasadda madal ayay dhisteen marka waxay leeyihiin tuhn ayaan ka qabnaa qaabka ay ugu socoto hanaanka doorashada qofkii codka ah markasoo xaq uma laha in ay midoobaan welibana ayahooda ay ka tashtaan urur ahaan horta xaq bay uleeyihiin laakiin ururada ururadii laba maahane sidaan xodka laba urur maahane intii kaleetoo dhan waa kuwii dad dhammaanba waa lagu martiqaaday madaxweynuhu waa isugu yeeray giddi waa isugu yeeray laba urur baa diiday intii kale waa kuwii shala warmuteelka soo saaray oo isku raacay in maarata doorasho qofkii cadad laga hirgeliyo in deegaanadii maaragtay golihii deegaanada degdeg loo sameeya waa isku raaceen haddee waxaa oran karaa inta diiday oo tiri doorasho labadasoo diiday iyo nimanka maaragtay maanta shirayay waa niman ujeedo gaarar oo maaragtay aan ku qanacsaneen oo isla haddii doorasho qof qofkii codaado armaad waxweydaan armaad kursi weydaan oo mixiin biday lixdan iyo lixdii masiibadaas oo dalkan qarribay dadka ku ordaayo dadkii ku celinaya qabaa'ilkii lagu celinaya marka adeer sideedaba haddee nin cariiqsi xun iyo nin wax yar tabanaya adduunka lagama waayo marka waxaas waxaa ka tira badan shacabka puntland gaba ahaan iyo gobol iyo tuulo boqolkiiba sagaashan iyo sagaal iyo nus waxay diyaar u yihiin dalkan doorasho qof dhacdo in la gaarsiiyo sii soomaalida kale ugu dagato sida somalilan oo kale la maro xisbiya la samaysto la tartamo kabacdina dowlada federaalka asaaskeeda ah, maaragta iyana ay usoo gudubto haddii adeer qof hortaagan doorasho qof dhacdo hortaagan meel u socdaba lama yaqaan marka waa fidmo wadayaal baan u arkaa dad fidmahu ka talinayo wax aan wanaag ka talinay inay yihiin baan u nimankaas u arkaa xisbiga eh, talada haya ee uu hogaamiyo madaxweyne deni waxaa lagu eedeynayaa maadaama talada ay haystaan in fursado badan ay haystaan oo ay ka fursado badan yihiin ururada kale marka soo kuma muuqato cid weliba xafiiska joogta ay fursada ugu weyn haysataa markii loo eego ururada kale ee siyaasadda ee doonaya inay tartamaan iyaguna adeer maya taa waxba kama jiraan dadka muxuu ahaa intaa waxaa aaminsan xisbiyada aaminsan ama shakhsiyaadka aaminsan waa dadaas isku kalsoonayn taas waxaa tusaale u ah farmaajo doorashadiisii waad ogeyd in sidii mucaarad loogu ahaa iyo sidii lahaa asagaa waxbuu dhacaya iyo waxbuu boobaya meesha la marsiiya waad ogeyd kiiriya u dambaysay waad ogeydeen muxuu ahaa doorashadii ka dhacday lahaa dhuruura ku darsanaya iyo kanaa dhacaysa iyo balaaga dhacaysa isagii meesha ku dambeeyey waad ogeed marka sideedaba inta mucaaradka ah inta xun bay ka shaqaysaa in allaana inta xun bay ka shaqeeyaan oo ay shaki ka qabaan ninkaa kasoo horjeeda kii rabbi mayna fiir ninkaasa wax ku darsanaya ninkaana wax samaynaya rabaa dadka mucaaradka marka ay hadlaayaan inay waxa ay ka hadlayaan yihiin wax miisaaman haddana tan doorashada qofcod waaba ka xag jirtaaba marka anigu ma filayo sandanad gaara iyo xoog gaara in xisbiga talada haya uu qaadanayo waxaa xisbigaas u ka mid yahay sanduuq baa haddii doorasha lagu ridayaa dee sanduuqaasna cid odhanaysa hebel baa loo magiciisay meesha waxaa imaanaysa maaragtay korshoogto caalamiyaa imaanaysa kii oo dhan baa jooga wisha ishaa lagu hayaa marka dadku waxaa fiican inay horta kalsooni qabtaan marka nimankaa puntland oo meelaha ka qaylanayo lixdan iyo lix u dhabadhisanayo wehelba hortaaga waxaan leeyahay war carabkiinaad qabtaan ummadda fidmada ka daayaan leeyahay soo ma wanaagsana in la dhegaysto cabashadooda lana saxo haddii ay wax qaldan yihiinba daraad waa kuwii madaxtooyada isugu tagay orana hadalkeeda wuxuu sheegay laba xisbi waa ka maqan in allaale xisbiyadii kaleeto oo dhan oo ugu waaweynaa waa midoobeen waa wada hadleen waa tii shalay daraad war saxaafiyeedku aqrinayay gudoomiyaha maaragtay ninkii loo jiray jabiye oo xisbiga ugu weyn oo kuwii kusoo baxay qarna ku guulaystay ahaa ugu weynaa xisbiga ugu weynaayo ku xigay xisbiyada ugu weynaa xisbi ay hogaaminayaan oo toddoba ururinayeen aan malaynayo waa kuwii shiray daraad madaxtooyada ku shiray shirkeed waa kuwii qabtay oo sheegay oo yiri laba urur baa naga maqan labadaa ururna haddee waxay u maqan yihiin ma garan karno marka wixii o dhan waa khilaafka waa la dhameeyey mar haddii ururadii ilaa lix untii ugu xooga badnayd ay hal dheec mareenna hadde kuwankana waa iska imaan doonaan marka ha shirshireen waxaan jiran ha sheegeen marka waxaa fiican inaan dalkan iyo bowg iyo lixdan iyo lix loo celin oo dalkan lagu daydo oo puntland noqoto wadanka eh, gobolka labaad oo doorasho qofkii cid hirgelay waa inay noqotaa kabacdi maamulada kale ay ku fidaa kabacdi dowladda federaalka ay ku fidaa marka weligan ma taagnaanin intaynu taaganahay xildhibaan ogyahay wuxuu ka samaysan yahay iyo nuxurku ka samaysan yahay oo markii horena musuqmaasuq lagu keenayo oo oday ku keenayo oo jifa ku keenayso markii dambena madaxweynaha imaanaya furanaysa oo dhibaato dhacayso musuqmaasuq dowlad lagu maamulo horumarla-aanteeda waynu ognahay marka dalkan heer federaal ilaa heer maamul goboleed waa in dalkan doorasha ka dhacdaa si looga baxo musuqmaasuqaan iyo dhibaatadan iyo madaxweyne la diiranayo iyo aamin darada mxuaha kalsooni darada taagan taasaa looga bixi karaa haddaynu dalkan u hirgelino doorasho qof iyo coda ilaa heer federaal ilaa heer maamul goboleed waxaan aaminsanaha dalkan inuu hagaagahayo dalka ugu weyn oo dhibaatadan soomaaliya haysataa waa xildhibaan kusoo baxaya laaluush waa xildhibaan haddana laaluush wax ku dooramaya intaynu taa ku jirnana wax horumar weyn soomaaliya ma gaarayso maanta maamulka gobolka bari waxay soo saareen war ku saabsanaa in aan shir maamulka uusan ogeyn lagu qaban karin boosaaso marka se uma muuqato inay tahay caburin bilowgeed adeer maya ma noqonayso maxaa yeelay gobolka bari wuxuu ka mid yahay meelaha ugu badan oo maaragtay bilalka iyo qorshaysan iyo dhibku ay ka dhacaan sideedana meelahaas marka amnigeeda aada loo ilaalinayo waa in maamulku wax kasta oo dhacaya iyo shir kasta oo dhacaya maamulku la socdaa oo ka taxadaraa oo halkaas inaan dhibaata ka dhicin qaraxyar ka dhicin aan lagu soo gabanin oo aan lagu soo dabagaban dee gudoomiyuhu gobolku xaq buu leeyahay inuu yidhaahdo shir kasta oo dhacaya amnigiina hala sugo aanu ka warqabno na soo wargariya laakiin shir fawda ah oo cidu aan ka warqabin oo dhib kasta ka imaan karo dee gudoomiyuhu inuu xakameeyo xaq buu leeyahay caburintaan lama yidhaahdo sidana markaad shir qabanaysid noocuu yahay qabanayso meesha amnigoodu aada u xun yahay waa inaad hay-adihii amniga wargelisid waa inaad maamulkii afgeysoo tiraada annaga halkaa ku shirayna wax dhibaataa ma wadno muxuu ahaa dimuqraadiyad baan ka hadlaynaa waa in la wargeliyaa laakiin dad mucaarad qaarna xamar ka yaacay qaarna gobolada puntland ka yimid qaarna dibadda ka yimid oo xaalada darta aan la socon inuu suu doono waxu maamusho daadeer taasaa laga hortegayaa taas ayaa wax dhiban loo arkay boosaaso maalmihii ugu dambeeyey wax dhibaataa kama dhicin haddana waxaa lagu guda jiraa xilligii doorashada marka ma isleedahay waxaa lagu soo beegay xilliga doorashada oo madaxweyne deni waxa uu doonaya inuu ilaaliyo dhadhaqaaqa ururada siyaasadda ee la tartamaya adeer maya taas maya doorashada ma dhawa waa bishaan bisheeda kale horta doorasho ma dhawa doorashada horta bal bisha lixaad iyo bisha sideeda horta hala gaaro maba dhawa faanole fari kuma qodna marka waa qas looga hortagayo shirarkaanu waa qas looga doorasho maani waa qas looga hortagayo inaan degmooyinka iyo gobolada aan doorashada deegaanku ayna ka dhicin taasay hortaagan yihiin oo mixnad ay ku yihiin oo caqabad ay ku yihiin waxaan kaloo jeeday mxuu ahaa guddiga doorashooyinku inuu warqad soo saaray oo yidhi muxuu ahaa arintaasu suuragal maahan daadarba hadarba shuqulkuma lahan guddi doorasho dad maaragtay maamulka gobolka amniga gobolku warqad ay soo saareen oo amniga ay ku xakamaynayaan guddi doorasho xilba kama saara kama hadli karaan kama hadli karo halkaa waxaa kaaga muuqatay dee adar aqoon darada iyo waayo aragnimada iyo nink inuusan aqoonba waxaan ulahayn uu ka hadlayo baa meesha ka muuqata meel kastana amnigeeda hay-adaha amniga mas uulka oo guddoomiyaha gobolka u horeeyo inuu yidhaahdo meeshaan khatar baa kasoo socota waa in nala ogeysiiya wixii ka dhaca berritaa dhiiman ka dhacaan oo shir layska qabsado meeshii qarax ka dhaco oo dhibaata ka dhacdo oo maamulkii aan ogeyn yaa mas-uuliyaddeeda qaadanaya marka waxa weeye wax walba waa in laga hortagaa dhinaca amniga iyo wanaagga waa in markasta laga hormaa la raacaa markasta xildhibaan hore cabdi barre jibriil ayuu kaasi dhegeysti lahaa bal markan haddii aan eegno ra-iisul wasaaraha soomaaliya xamse cabdi bare ayaa maanta wuxuu magacaabay guddi kumeel gaara kaasi oo ka shaqeyn doona qabashada doorashada kuraasta ka bannaan baarlamaanka kow iyo tobanaad guddiga doorashada ee uu magacaabay ra-iisul wasaare xamse ayaa waxay ka kooban yihiin sagaal xubnood oo kala ah cabdiraxiim cabdulaahi shaafici cabdirasaaq diri warsame cabdixiis udan cabdishakuur abiib xayir cabdulaahi cabdi aadam mawliid mataan salaad maxamed aadan cismaan yare yuusuf cabdulqaadir maxamed iyo sahro cabdiraxmaan maxamed ra-iisul wasaaraha ayaa waxa uu maanta isla xafiiskiisa uu ku qaabilay xubnaha guddigan cusub wuxuuna faray in waajibkooda shaqo ay u gutaan si hufan oo cadaalad ah guddigan oo isla maanta shaqo bilaabay ayaa waxaa la wada sugayaa sida ay ka yeeli doonaan kuraasta bannaan oo ay ka mid yihiin kursigii laga xayiray agaasimihii hore ee hay-adda nisa fahad yaasiin xaji daahir iyo weliba kursiga uu baneeyey agaasimaha hay-adda nisa mahad maxamed salaad iyo sidoo kale kursiga uu baneeyey ra-iisul wasaare xamse sixiliyo godobgodob dhashiyo qalawada guracan gacalkala lumiyo geedgeed ka baxay godingodin ku taal gadowya isku maran gacalkala lumiyo geedgeed ka baxay godingodin ku taal gadowya isku maran geelgeel la jira guuxguux u baxay gulufguluf ku tegay markana dhegeystayaal kusoo dhowaada xubintiini kalamaan waddani maxay kula tahay xalka soomaaliya afari nusafadaan war adna midnimada soomaaliya waa muqadas adna maxay kula tahay now war annagu horanu goonee aqoonsi baan doonaynaa adna habartayni ninkii arooso adeerkayna leewaaye war adna maxay kula tahay dowlad dhexe oo sal adag oo adna yaa minay xamar xisaab ku jirin waxaan dhihi karaahe adna maxay kula tahay boowe aa federaal inaa adeeray adigana qoondada dumarku waa geedka go'an war bal dadkan eega oo xaggeen loo kala socdaa war maxaad ula yaabaysaa dadku waa kala maane ow duceeyiya allay leedahay warkalamaanay waxaa la yidhi dembi dhacay dushooduu noqdaa duulashii galaye dayn aadmi qaatana mar baa cidi ka doontaaye duurgalkii shabaab oo in badan dhiigga daadinayey dulmigii iyo xumaantana intaa daaya laga waayey dalabkoodii markii loo fulshoo duulan lagu qaaday dagaalkii bilowdaba dhaqsay uga didaayaane macawisley dooya oo meel dalcada taagan iyo diriiska goortay arkaan diracyadii xoogga difaacoodu maalmahan dambeba sow durdura maaha quluubtooda daruurtii cabsidiisow ku di'i dadka waa u dhaqan wixii dahsoon inuu ka doodaaye maxay u degdegeen soojinnada looma diriraynin war kristiyaano ronaaldo dayn ma qaadan wax daahsoonna maaho sanadkii laba boqoloo milyan oo doolar ayuu sacuudiga ka qaadanayaa war ma dhaxalsugayaasha boqortooyada u ku biiri waryaa koonfur galbeed dhahaltooyime ee afar sane leyleyw war ronaaldo waxaa layidhi dhaxalsugaha sacuudiga balsalmaanow la kulmi rabaahe ma doorashaday ka wada hadlayaan warniya walmooshidii jamaal qashuuqi dhimashooyiskaroonigi ku horayti war kalemaanay waxaa la yidhi al-shabaab hadday ciidan iyo cudud hayaan xoog leh ama camal islaam iyo wadeen sharaf iyo caaqiido dadkay shalay cabiidsana hayeen kama cabaadeene cabsi iyo walaac kuma jireen cirib ma yeeshaane cayayaankii lama buufiyeen caasiga ahaaye markii shacab caraysana helay carar bilaabeen cimrigii bajaacay wuu cawaaqib xun yaay walee lama dhihin runtawa walilaarey dhuunkii ii dharkiyaa ii dhibtay jelyaw idhaaf dhagaraa ingale war kalamaanay waxaa kaloo la yidhi wax dhambaa cadaawaan naxayn shacabka ciileene wax dhambayd cirooliyo carruur carun ka daadsheene wax dhambaa intay cood dhacaan culumma sheegteene cimrigood ha gaabteen markii cududda loo sheegtay ciidamada caraysani markay maarta ku camiimtay shacabkuna cirdaysteen sidii cowlo loo jebiyey caalwahi markii laga dhigo ay dantu cidlayday ayunkaa iscunayaa la yidhi ciribga'oodii aliyowdhaylanayreediiskahaa idingiis dhulmishey haaraan yeeri war waxaa kaloo la yidhi gafur duubti shabaabkii gaasir weeya hadeero guud ahaanba dadkeenniyo shacabka ku gadoodo gabal sii dhici weeye intay gooriba goortahay tala weeya gudboona gulufkii iyo dagaalka marayaan laga gaabiney aheyo samidee cabdullaba waxa uu yidhi yanlay qaabaane i qarshay olku dambeeyahay ka qoren yanlay qaabaane i qarshay olku dambeeyay ka qoren war cabdulow adiya saaxiibkaaba waxaan idinka maqli jiray ma aragteen ayaamahan amiir shabaabahoo orda warwar mahaysiina waxaa layidhi dagaalka u dhexeeyey yukrayn iyo ruushka wuxuu isu bedelay dagaalkii hawadoo daronisaa laysu adeegsanayaa yukraynna waxay sheegtay askar badanoo ruusha inay duqayntaas ku laysay ruushkuna wuxuu weli duqayntii ku wadaa caasimadda yukrain isagoo beegsanaya korontada iyo meelaha kaabayaasho noloshu ku xihan tahay daroniska uu isticmaalaya ruushkuna eeraana samayso waxaa la yidhaha shahiid allaw iiraan shahiidkaas aysan shabaab nagu siin war shabaab iyo sheeca maxaa iska gala magaalanta adugu war shidde iyo shar waa isdhalaan shar gudban shaydaan hijaabana lenuuniina war war ma haysin waadna falantiina raiisul wasaare xamse guddiga oo magacaabay waxay ka shaqaynayaan soo doorashada kow iyo kursi ee baarlamaanka soomaaliya ka dhiman aga wargooyin ma kursigii fahad baa amminkan la qalqaalinayaa war adiga ma ergadaa lagugu daray war isin ergo ergu guraasama una eesana eraana war madayo allah ka cafiye wiilkaas abtinoo matid asna haysinkuuma aha war walba mooshiida aadan madow aysan kayma ee guddoomiyaha baarlamaanku war kalemaanay war ma haysiina waxaa la yidhi galmudug maalmaha soo socda dhulka shabaab ka jooga booraa ka kacaaya war galmudug ayaantaan saa uma degdeg badnayna iska hubso wisil ciidankii joogana waxay dhaheen sidii madaxweynuhu nagu amrayba meel kastoo shabaab jooga waa tegaynaa haya haya wara uu la janneeye gadankada ba'ala ma gaadhayaan war meel kasta waa tegaynaa ay dhaheene inaan dhaqaaqna keliyaha noo harsanay dhaheen dhuusamareebna saadkiyaa lagu diyaarshaa la yidhi qaayibna sidoo kale ay u diyaargarowdaa la yidhi gawaana waa laga dhaqaaqayaayo eh. ragga joogaahi horay u soco jireenoo diyaargarow uma baahna mar dhowna weerarkaas labaaflaha oo ah waa isa soo gaarayaabaa la yidhi war ragga qaayib iyo wisil saacadan ka helhelanaya xaradheer eh. al-shabaab ka baxeen miday maqleen hayehe ma loo balan qaado war abdulow reer hamar olibaka maahmahayaana eh. gambaala ningaariya gundado marka garaadada gurigaadoo dhaha fadhiida malkiin hirar saf ka hor ilikoofade madaxweynihii hore zimbabwe robert mugabe hadda ka hor wuxuu yidhi doqonnimo adiga oo mayd kilkileeya naxdinna waa maydkiio kugu soo kaca war mahmaada reer mudug baa asalkeeda lahaaye waxay ahayd doqonnimo waa inaad maydkilla killayso dabaalnimana waa inaad qosol ka sugto war waa baryaamo warqaadkiisa leh waxaa la yidhi madaxdii shaab waxay la soo xariireen dad aqoon-yahanaa oo dastuurka aad uga warqaba waxayna weyddiiyeen inuu ku jiro dastuurka cutub ka hadlaya dagaalka si looga raadiyo qodob dhigaaya in dagaalkan joogtada noqday muddo loo dhexaysiiyo war waa kuwii dhihi jiray dastuurku waa kutub gaalo dadka ku dhaqmaana waa gaale hadda naf baa biday war idinkaan fahmin horaa waxaa loogu mahmaahay doonlii wareeray curri fadhiyo u tagaa war mahmaadaha ku dheeline neef gowracangeeda kama waabto waaye war mahmaadaada naftaanka dheelo abwaa muhidiin wali baaray libeehoo lagaadaw bardi hoobmaanka dhibu hirwabagaadani humbo geedka aale war muddo ruux durdurshaabadanu waa qabataahe ma daruuf wakhti keenaa nimankii laga duubay wardan waa seeta isin era jarteena durduragiilbaa ku jabaye damaa'ina waa hun dantunu waa lamaa huraan dalkuna waa lama huraan aryamadeeyo waxaad ka tagta nin isdilay danka malihiyeysdiligam kan isdhagayna yeelkiisaeysidiligam dagaal waa lama huraan dalkuna waa lama huraan war waxaa kaloo la yidhi koy taxadar wow tahay dameer ceel ku tiimbadaye xumbana way isku tiirshaa ninkii daadla soo tegay war ma haysiine eh. sheekh maxamuud maxamed shibli oo ka mid ah culimmada waaweyn ee soomaaliyeed wuxuu yidhi qof kastoo soomaaliyeed oo damiir leh waxaa waajib ku ah inuu ka qayb qaato dagaalka shabaab lagula jiro wuxuuna yidhi sidii rasuulkeenu sheegay waxaa waajib ah in khawaarij la tirtiro oo dalka laga suuliyo war shibli waxa kalou yidhi nimankaasu inaysan diin lahayn waxaa caddayn kuu ah nin masaajidka ku dukanaya niman iridda u taaganoo raba markuu soo baxo inay dilaan ayau ninkii sunnaysi iyo qur-aan akhris badan galay kuwii iridda u taagnaayna waa daahsadeen markaasaa waxay dhaheen war gaalkaanu qur-aan akhris iyo salaad badana war soo horay looma dhihin kud iyo kaar iyo xanuun ku dhaca aadmiga ka daran kooxdan la yidhi shabaab kariinku ha naga qabtee waxay isku kiis yihiin kuwii cali iyo cusmaan intay kibirka u dileen karaamada sheega jiray war shiikh shibile waxaa kaluu yidhi nimanku waxay habeen iyo maalin xasuuqayaani amisom iyo shisheeyaha xalana jooga maahan jihaadka ay sheegtaanina wuxuu ku salaysan yahay gumaadka muslimiinta soomaaliduna waa dad boqolkiiba boqol muslimiina dhiigga muslimiintayna rabaan ina ilaahay ugu dhowaadaan sidaa darteed wax la dhaafo maahane dhiiggoodaa mudan in ilaahay loogu dhowaado war khawaari joogta eelbuur oo daawanaysa madaxweyne xasan shiikhoo booqanaya ciidamada eritariya laga keenay waxay dhaheen kuwanna manoo dhinaayeen war malaha waxay ka shalaayeen in la soo dhaafay wakhtigii lootariga maraykanka la xahaysanayay aryaadhaha muggaad leedihiin madaxweynuhu ciidankiiyow soo booqda ma ciidankaa jiran ay wax xanuunsanaa la booqdaa idaacadaha ma dhegaysan miya war cabdilow dadka maanta jooga waxayba ku leeyihiin madaxweynihiyaa waddan hebel booqday markaasaad waxaad is leedahay wadan hebel goormo xanuunsaday oo isbitaalka la dhigay warwar mahaysaana maanta madaxweynaha somalilan muuse biixi afkuu furtay afka awal ma soomanaay warwarka ha iga dhexgelina madaxweyne biixi wuxuu yidhi arrinta laasacaano waa xalismaysaa waana la xallin karaa shacabkuna hadday guryahooda ku xaroodaan oo magaaladu isu furanto ciidanka somalilan ma dhex joogayaan sababtoo ah inay dadka caburiyaan ciidanku uma joogaan buntland maruu la hadlayna wuxuu yidhi dani iyo ku-xigeenkiisu waa ognahay inay dagaal abaabulayaan laasacaano waxa ka dhacayna waxa deni boosaaso ka geystay baa ka badan ciddii duullaan soo qaadaana ayadaa ka shallaayaysa wuxuu kaloo yidhi waxaan shaki ka qabnaa dowladda soomaaliya inay waxa deni wado gadaal ka riixayso war jiraana cakaaruu iman war bakaara somalilan kuba yaale war jiraaba waahaanow imaandhe war madaxweyne muuse biixi waxaa kaluu yidhi faarax macallin maalinba af inuu ku hadlo waa ogna hadda ka hormaruu hargaysa noogu yimidna wuxuu aaminsanaa sool sanaag inay somalilan ka mid yihiin maantana wuxuu leeyahay xuduuddii ingiriiska lagu yeelan maayo dal iyo dad dadka sool sanaagna go'itaan ma rabaan marka wuxuu yidhi waayaabe yaabe xuduuddii ingiriiska haddaan wax lagu yeelanayn see faarax kenyaati u noqday war faarax markii hore hargaysa roogi ina obsadaay ma dhihi korto war faarax waa kii dhihi jiray dadka reer muqdisho ilaa dhowr boqoloo oo qof laga dilo soomaaliya ma degaysoo dowlad noqon maysee haddana ma somalilan uu faraha la galay war muuse waxa uu yidhi nabadoonnadii ka hadlay arrinta laascaanood oo meelaha kala duwan joogay nabadoonna maahayna balaayadoonay ahaayeen marka waxaan la yaabanahay anugu ma muuse u rabaa nabadoona war anigu waxaan kaloo la yaabanahay buntland iyo somalilan diiwaangelinta doorashada iyo dagaalka siday isugu dhinac wadaan karti dheeraada wey wargooyin doorashaiyo dagaal la dhinac wado haddaad aragtaan waa uun cimri dheeraysi la rabay in kursiga lagu sii joogo aryaadhaha horta muddo kororsigii ma dagaal kororsi diiwaangeliso isu bedelay warwarkiyoonay weerta kulmeena koldhawaaytiba koonfur galbeed dagaala kudhihi warmadeeyo markii waqooyi laga hadlayo maxaad koofur u aaddaa ninkii waareera weligiis waqooyi koofurow yira ninkii waareera weligiis waqooyi koofurow yira miyaan hore loo dhihin war abdulow waagowi koonfur weli jee dirisahda jireenna afaaraha koonfur galbeed kuba agah wargoona in madeeyo waqooyi galbeed iyo koonfur galbeed daris ma aha dambaabin wariya soomaali galbeed unu derisin hayne warwar mahaysiine wasiirka amniga israa'iil itmaar bin kafiir ayaa wuxuu booqasho ku tagaa la yidhi masjidka barakaysanaya alaksa tilaabadaasna waxaa ka carooday muslimiinta adduunka oo dhan madaxweynaha falastiin abumaasinna wuxuu yidhi looma dul qaadan karo daandaansigaa yuhuudda waddo war ururka xamaas waxay dhaheen war horta maxamuud cabbaas abuumaasib ma sidii yaasir carafaad oo iska joogi rabaa war yaasir carafaad ma joogo mar horuu dhintay war ururka reer falastiin ee xamaas waxay dhaheen tilaabada wasiirka yuhuudda jawaab cad baan ka bixinaynaa welileeray israa'iil ma boodayn bari dhahe intuu dego birta kuma afeysteen war waxaad ka tagtay baydkii ilaahiyo barxaddii rasuulkii bakti kuma dhexkariyin war adna waxaa ka tagtay waa boqol yahuuduye rag baabiirinaayo barka uu fiiraayay barqa laguma gaareen war cabdikuusa wallow aan codkaan lagugu cunin war cabdikuusa waxaa kaloo la yidhi haddaan muruuqa buuxiyo isticmaalku baal jirino baydaw garaacayn war waxaad dhammaantiin ka tagteen mushiimaad dushoodiyo been weeye nabaduye baaruuda qaraxdiyo buntuq weeye duniduye israa'iil rag baa tiiriye kibir ma tooqeene maanigaa talaabiib u gaday taangiyada yaalla dabadeed yuhuu tabarrucee toos hub ugu geeyey falastiinna dhagax tuura yidhi aan ka roginta aha tolla'aye mar bay noqon kuwa xoog ka tabarroone wargooyin war mahaysiine xalana waxaa la yidhi askari yugandhaysaha neerafoos intuu noqday waa askarti kale la joogtay oo dhan xabad oodda oga qaaday saddex meeshii bay ku tallafeen baa la yidhi asagiina gacanta lagu dhigay baa la yidhi marka waxaan la yaabay tolowkaa maxarakadaa la soo xidhiidhay war dagaalla'aanta amisoo meesha ku haysa iyo diiwaanada laysaga dhex jiro amuu ka xanaaqay walaa wasingrafoodiyalea war ogenda waa ka amuu yuruu laga diiday war hadda kahor mid yugaandhaisoo sidaasoo kale nayrfoosta noqday asaguna askar kaleo yugandha isaw laayey laakiin kaasu waa isku darayoo kama harin saaxiibadiisii ou laayey waryaada dagaalka khawaarij dalka looga xoraynoo dowladdii federaalka iyo dadweynihii ku jiraan miyaadnaan doc lahayn dood unbaad ku jirtaane ordahoo hubka doonta war neerafooshaad ka sheekaynaysiina kiinaaba ka darana waase fariimahaasi xubintii kale ee ka horreysay ee kalamaan waxay gebagabo u ahayn caawa barnaamijkeena xog waraysi o ad kala socoteen idaacadda kulmi ee muqdisho barnaamij ka lamidta dib u kulmi doonno sidaas iyo nabaday dalkiidinka qarribay dadyow kala wadaa qoqoban intuu degay qarba meel oo ay qoys qoys noqdeen mid kasta isla qumayaho qofkiiba qof dhaliilayaa dalkii idinka qarribay kaa dadyow kala wadaa qoqoban intuu degay qaarba meel oo oh, ay qoys qoys noqdeen mid kasta isla quman qofiba qof dhaliilayaa dalkiidinkaa qarribay habka aad wada qabtaan qabkaad wada hugantihiin cudurka aad wada qabtaan qabkaad wada hugantihiin qabil weye sideed soomaalay qaran ku noqon miyaydan qubura iyo wax garad qabin iyo ikhyaar miyaydan qaab dadnimo qadarinayn walaalayaal miyaydan wax isqabto isqimeeyabaa miyaydan wax isqabto isqimeeya baa lahay maxaa culummadii qabsaday qur-aankii miyuu ka lumay miyuu qasif nagu dhaco qasaraha lagu farxaa qaneecad nabadgeliyo miyaa qaybkiibaa la nacay qaneecad nabadgeliyo miyaa qayrkiibaa la nacay miyaad qafladunku jiri qiyaamaha ilaa la tago somaali qalloocane ogow quwadii allo quruma rugtay baa jirte uruma rugtay baa jirte qisay reebtaa qisaba qubane wuu soo tixnaa taariikhduna way qortaa qaladku qulub buu dhalaa qulubku qarax buu dhalaa dalkiisiiyoo qariban fannaan wax ka qaban karayn dadkiisina u qabiilqabiil u qaybsamay baan ahoo qalbigu way ololay intii quman oo dhan iyo qofkii ila aragtii iyana way ila qabaan qabkiyo kibirkiis dirdiray isqoonsaday iyo isqabsaday qatarta ummaday gasheen intuu qabar laaya iyo qaarkii u faniin ku dilay qudhaba wixii aan ku weyn mid kasta qodu cararay iyo dadkii qulquloo badnaa qaxootiga wada noqdiyo qiimihii dalka iyo dadkiiyo qaranka soomaalinimo qaabaynu u heli karaa hal qodoba jira ogow dastuur weeye iska qoran dadkana lagu kala qanciyo qaladka lagu kala saxo sinaan wax ku qaybiyo kitaab weeye qur-aan qabsada soomaaliyey quraafaad lama rabo yuuqubayu ka tegey wixii qaadiru xallilay qaybii uu naga xarrimay intay qaateen kulliba dad yuuqubayu ka tegey wixii qaadiru xallilay qaybii uu naga xarimay intay qaateen kulliba qaladka dembigay galeen iyaga oonka qoomamayn iblaysku usii qurxiyeen weliba iyagu isla quman qisaasta ha aaqiriyo qabriga layskaynayo qudhoo baxda naga xigtiyo qahaar inuu eebba yahay qiriba maysaan iya qalbiga miyaa idin qallalay qalbigi miyuu idin qallalay qiyaama war baa tidhi qiiqayo qoryaha dadka looga dhigay jirkiinaan qafiifaho qoraxda aan xamili karayn iyo taagu maahay cadaabahaa qiiqayo qoryaha dadka looga dhigay jirkiinaan khafiifaho qoraxda aan xamili karayn iyo taagu maahay

Kafrabak, kafrabak, kafrabak, kafrabak, Soomaali qaloocan